bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan u wanaagsan dhegeystayaal idilhantiinba meel walbo aad joogtaan halkan waa reedio kulmiya kuna soo dhowaada barnaamijka ogaal kale ismaqal wanaagsan waa subax talaataa taariikhdun ay ku beegan tahay afariyo tobanka bisha koyo tobnaad ee nofembar sannadda laba kun labaatan iyo qodobada barnaamijka ogaal aad ku maqli doontaan haddii uu eeba raalli ka noqdana waxaa ka mid noqonaya xaalad bini-aadantinimo oo ka dhalatay roobka dayrta iyo fatahaadaha oo laga soo werinayo gobolada dalka boqolaal qoys oo ku go'doonsan qaybo ka mid ah xaafadda magaalada beledweyne bariga dhexe xaaladda israa'iil iyo falastiin reer galbeedka xuquuqul insaanka ay sheegtaan ee aan iyaga qaban maxay tahay wareysi ayaan idkaga hayaa barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan howlgallada samati bixintaha ayaa galay maalintii saddexaad ee goobta tuunalka ku dumay ee waqooyiga hindiya iyo madaxweynaha induneisiya oo ku booriyey madaxweynaha mareykanka inuu gacan ka geysto soo afjarista xasuuqii kaza qodobadaas iyo xubnihii kale joogtadaha ayaad ku maqli doontaan barnaamijka ogaale saaxiib yaal mar kale iyo ogaal fadhiid baa dacwaduu xalay fiidka iime fallaaraha la ganay buu iidhi reerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada fay ka soo idhi arrin nagu fogaatuu iyidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayuu lama arkay faafi sheekada fadhiid baa dacwadu xalayay fiidka iyimi fallaaraha la ganay buu ii yidhi feedhahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada faydka soo idhi arrinagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arkee faafi sheekada folka adag umuurahan wadafada hadda sii kala furfuro daboolka haddan ka faydo umurahan folka adag umuurahan wadafada hadda sii kala furfuro daboolka haddan ka faydo sidhaan nagu taagan oo annaga fadhino mayaale badyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada nagu taagan oo annaga fadhino mayaale badyahow fataxada maraha

maxay buro iila fuushay maxay firxatuu la waayay maxay dhakadu igu faartay maxaan isfaroocintayda faruurtay intaan qaniinay falaad iyo ciil islaabay maxaan fikir seexan waayay intaan soo sara fadhiistay intaan dib u faadhumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyay hawlo maxay talo iga fidhiidhay maxay buro ila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaado igu faartay maxaan isfadho intayda fadhuurta intaan qaniinay faalaad iyo ciilislaabay fidha nagu taaganoo ileen fadhi nooma yaaleed badyahow fataxada marahan fidha nagu taaganoo ileen fadhi nooma yaale badyahow fataxada marahan

saadaashu ma falxumo falaga isbedeli haddana cali faahiyo rabba faxanoo jire hawada aan ka faali tusniya fooraan arkaayo fadba bari iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xareediyo falalaxdeeda saadaashu ma foolxum oo dhowaan falaga isbedeli farrintan kuu laaqimay inaad fidisan yahaydee haddaad la fadhiisanayso fariintan kuu laaqimay inaad fidisan yahaydee haddaad la fadhiisanayso fidhanagu taaganoo ilin fadhi nooma yaale babyahow faataxada maraha faataxada mara faataxada mara ilin fadhi nooma yaale babyahow faataxada maraha

anigu barka aan fidhay anigu aan fiikiso wixii hare fuuqsaday adigu fayga istaag filkaa ka har waa habaan war hoy arrimaha ka fiirso dantiina kacoo ka foofa wuxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa warooy arrimaha ka fiirso daantiina kaco ku foofaa waxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa intaad finjiriirsanay xaashii faro ay gadoontay raaqdeeda ku foorarteen miyay talo fara ka haday intaad gooni u faqdaan intaad gelin fay fagaaraha soo istaagaa dad yahow faataxada mar ahaystaasi waxaay daafur ahayd barnaamijka ogaal war maanta diyaas baradii baa dee igu soo waaratay bal ka qabtee halow war waa ismaaciil osleh xaaladda dalka iga war khawaarij midhkama hadhin waa la dabar jaray war waa war fiicanay hadda muqdisho ma nabadba dhismayaasha ka socda iyo bilicdiiyo quruxdii hore markana waa haba ka sheekayn war haddaan aamina koban heegan london faa'iisa rooma caasho swiden axmed airelan iyo cali jermaniba wacayaa oon soo wada kaxaynayaa ee waddooyinka muqdisho iiga waran sidaan u dhisannay sibaa la jirtaan ku idhi waa indhadaraandar kaalayo iska arag xaadda war waxaa soo beena maxaad miskiinka ugu sheegaysaa ma waddooyin baa noo dhisan harooyin marku roobku do'o biyuhu galaan baa noo dhisane shakhsi mas-uuliyaddiisa gabay aan waxba igama gelin laakiinse qurba joog waan u faanayaa dalkayga horumarkiisana waan ku faanayaa qaybihii hore barnaamijka ogaal ayaan gudagalaynaa saaxiibayaal xaalad bini-aadantinimo ayaa ka dhalatay roobka dayrta iyo sidoo kale fatahadaha webiyada oo barbar socda iyadoo xaaladda deegaanada qaar aada looga dayrinayo xilli ay dadyoogi ku noola deegaanadaasi ay ka barakaceen daadadka ka dhashay roobabka iyo biyaha iyadoo sidoo kale lasoo werinayo xaalad caafimaad darro iyo mid bini intaba dadyooga ku nool deegaanadaas iyo mas-uuliyiinta ayaa dhowr jeeroo hore ku baaqay in gargaar la gaarsiiyo dadka ay saameeyeen fatahaadaha ka dhashay webiyada iyo sidoo kale daadadka roobabka degmada mahaday ee gobolka shabeellada dhexe waxaa ka taagan xaalad bini-aadantinimo taasoo ka dhalatay roobka dayrta oo uu barbar socdo markaasi fatahaadaha webiyada cabdulaahi cali faruqle xogayihii hore ee degmada mahaday ayaan wax ka weydiinay xaaladda deegaanadaas labaatantii degmada mahaday waxaa ka dhacday masiibo qaran rumahaantii ummadii way ku barakaceen xilli macluul si ugu dareed guryihiina waa ka goeen een waa ka go-een waa ku baabeen dadka naftoodii ayaa hadda un la tacaalo sidii lagu badbaadi lahay ilaaha wax badbaadiyo laakiin intii kaalmaha oo gurmada oo la qaban karo mhm. gurbajoog ha naqato dowlad goboleedka hirshabeella ha naqdo oo madaxweynuhu ugu horeeyo mhm. qolo walbabe rumahaantii Eh, allaala intay qaba karto oo dhaqdhaqaaqahoo bulshaa eh, amba ganacsatada dowlad goboleedka hirshabeella ku nool amba ganacsatada ermaaday amba ganacsatada qurbad joogta ummadda soomaaliyeed oo muxsiniinta cid walbaba inay un kaalmo bini aadan la soo gaarto waxaa kaloo xoogaa meeshaas ay hadda maaraynta masiibooyinka mhm. federaalka dawladda federaalka ah, oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sameeyey waxaan xoogaa oo ugaasima u yahay maxamuud macalin laftigiisa xoogaa waa ka gaabiyey in dowlad goboleedka hirshabeelle iyo degmooyinka fatahaada aad u weyn khasaaraha badan ay geysteen mm-hmm. inuu kaalin mugla uu ka qaato mm-hmm. waxaan ugu baraaqaynaa marka madaxweynaha qaranka iyada inuu farageliyo degmada maartay hirshabeelle iyo hirshabeelle waxa waaya dowlad goboleedka hirshabeelle gurmadow ku jiriya wasaaradiisa gurmadow ku jiriya madaxweynihi iyo gobola guudka ugu jiro waxa waaye waxaan u baahannahay hay-adda gargaarka masiibooyinka qaranka in ay dibu u habeyn lagu sameeyo si deegaanadan gargaar bini-aadanimo ay ula soo gaarto ka waran xaaladda degmada mahadaay haatan waa sidee xaalada mahadaay wax fadhiya mahayn waxaa iskugu darsooma laba xaaladood weligii shabeelle iyo roob mahiigaana oo aan ka joogsanayn caruurtii caruur sakiiraa iyo dadkii cutiga ahay oon qaci karin aba yaratee waxa lagu daldalaa dooman dhexdooraa ka shaqeeya fuustayaal caagaha ah loo jaray xataa meel cuntadi loogu kariyo umadi ayaan baadi gooboynaa bada bada raadiyo kulmiya idinkuna waa mahadsantihiin dhibaatada dhaxaysana saxaafadu waxa waaye in adduunyada inti muxsaniina iyo dhinac walbaba adiga qayb qaadatinna waa idinkaga mahad celiyeynaa walaalayaal waxa waaye ummadaan umad gurmad u baahan waaye kaalmo caalami u baahan waaye Eh, waana mahadsantii waxa weeye gadaalkane eh, idinkuna inaad warbaahinta mar walbaba aad ka xaaladaha ummadana aad u tabisiin si ummadda daafaha caalamka ku nool iyo qurbad joogta iyo dadka deegaanada ka soo jeeda ilaahay wax u diiday qof habay yaraatee anaku maanta aan nacayna ma jirto sababtoo ah xaalad binaadanimaan nahayso waayahay eh, sidii ay u bilowdeen roobabka iyo sidoo kale fatahaadaha webiyada ma jiraan wax gargaar ah oo ka socda hay-adaha dawladda oo idin soo gaara waxna soo gaaray wasaarada hay-ada gargaarka masiibooyinka waxnaga soo gaaray amba warbixina haba yaraatee midna ma jirto xubsiyo fara badan waa u dirnay hayladaan waa u dirnay waxa waaye ummaduna ma kala duulna heer jubba dawlad goboleedyadu ma kala duulna jubbaland in loo gurmado oo galmudug loo gurmado koonfur koonfur galbeedna loo gurmado hirkadoodana laga aamuso arrinkaas waxaan u aragna arrin dhaliila arrin cunaqabatayna arrin siyaasadeed marxalad bini markay taagan tahana ummadda siyaasada waa ka mamnuuc umada in la siyaasadeeyo walaalaha muxsiniinta iyo wasaaradda gargaarka masiibooyinka madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha qaranka inuu dowlad goboleedka hiirtabeella si gooniya u fiiriyo waxa waaya dowlad goboleedka hiirtabeella xaalad bini-aadamnimo la daala dhaco wasaaradda gargaarka masiibooyinkane cunaqabataynta iyo hirshabeella ku haysa inay ka qaada khaasatan degmada mahaday iyo deegaanyada ku xeeran waa ka codsanayna dadkii aada sheegtay in eh, degmada mahaday ay ka barakiciyaan roobabka iyo daadadka xaggee ku sugan yihiin hadda waxay ku sugan yihiin dhulka agagahaa loo raadiyay degmada mahaday waana arki doontiin warbaahinta warbaahinta hirshabeelle iyo dhinacyo kala fasiiro dhammaan waa ka daawanaysiin waana arkaysiin ummadu siday u waxaysa waxaan ku samayna kaalam yar oo joojina oo quudin aan u samayna sayse xagabarar ugu lehan ummaddu xilligii xilligii dawladii dhexa ay burburta xagabararkii dadkii jidadkay ugu lahan jireen sababtoo eh meel hadday dalagii ka goyo xoolihiina ay ka lehdeen fatahaadna ummadda ay ku qaban tahay meelay cunto iyo gargaar bini aadanimo caafimaad darrana ay jirto isla xaaladda fatahaadaha ka dhashay roobabka iyo webiyada ayaan ku guda jirnaaye weli gobolka shabeelada dhexe deegaano fara badan oo ay godoomiyeen roobabka iyo sidoo kale daadadka fatahaadaha ka dhashay aaniraada ee webiyada ayaa waxaa lasoo warinayaa boqolaal qoys inay ku go-doonsan yihiin qeybo kamid a ah xaafadda magaalada beledweyne taas oo dadkaani ay wajahayaan iyagana xaalad kale oo bani-aadantinimo qoysaskan ayaa gaaraya boqolaal qoys kuwaas oo la sheegay in aysan haysanin markaasi wax gargaar ah iyagoo oo dhinacyada ay markaa uga yimaadeen daadadka webiyada iyo sidoo kale roobka oo sidoo kale isna aan kala joogsi lahayn maxamed axmed oo kamid ah dadka deegaanka oo kamid a ah dadka ay saameeyeen daadadkan ayaa wax ka weydiiyay xaaladda boqolaalka qoys ee ku godoonsan xaafado kamid ah magaalada beledweyne magaca reer waxaan ku noolahay gobolka hiiraan iyo xaafadan magaalada beledweyne magaalada beledweyne khaasadan waxaan kaushiinoona xaafada buunduoyn ladhaahaa oo odoon ah eh, oo dadkii barakacay afarta xaafadood magaalada beledweyne inkasii dhiihaa soo wada gashay marka xaafada kuushin iyo xaafada xawataaka dadkii waa ka wada baxeen marka iyo howlwadaag waa ka baxeen laakiin xaafadan buundooyin ladahaa ayaan odoon ku nahay intaanke markaniyo xaafadan biyihii saaiday soo noqdeen dadkii meel u baxaan ma lahan inta weliga kaxigo inta ka kaxigo biyihina xaafadada kasoo soo galeen meel banaan oo hadda maanta buundooyin oo laleeyahay banaanta oo ah laisku imaan kara ma jirto buundooyin biyaha idan wada xarqiye dadka ku nool qiyaastane waa saddex kuna oo ruuxa ku nool camal ku nool waayahay marka dadkan eh, daadadka saameeyey ma daadad ka dhashay roobabka mase webigaa ku fatahay iyo daadadkii aan waxawaay eh, daadadkii fatahaadka ka imaada webiga shabeelle ee eh, etoobiya ka imaada waayo biyaa kusoo ah, soo gashay mhm. kadib adana kadib haddana saaxiibo waxaay noqotay roobab miiga haddana sii diihayo korka diihayo korna waa roobkii mhm. hoosna waa biibaxadii maya maya maya waxna soo gaaro unta malahan dadkan weliba kaafadan oo ku nool xaafada buundoolida waxay u baahan yihin gargaar degdega ah, oo hadda la soo gaarin caawadan eh, wixii ka dambeeya afar toban iyo laba saac gudaha la soo gaarin ee khatar ku sugan yihiin dadkaas waxay u baahan gurmad degdega ah in la dadkaas la bixiyo si lagu bixina mase helicopter lagu bixiya mase duumo lagu bixiya dadkaas in si uga qasiyaa badan dadkaas loo soo gurmada baahan yihin iyo nolosha magaalada bardweyne magaalada baradweyne biyo aan caadi ahayn oo afartan sano afartan sano waxaa ka badan biyo aan la arkin dadweyne soo galay biyaan saaj waayo xad ka bax oo ahay magaalada bardweyne wax ka dhixi karna ma ahan wax soo geli karna ma ahan dadkii dadka xoogiisina waa baxeen oo saddexda xaafado kale waa baxeen dadkaasna meel ku baxay ay leeyihiin magaaladana in dadka inta badan magaalada ku nool oo weliba qaasada xaafadan hadda aan ku sugunahay buundooyin aan ku noolahay dadkaas waa xaaladooda serious waayo meel caadihin marhaysa anta way marka wax raashin la yidhaahana ma jiraano wax biyo la yidhaha ma jiraano waa biyahaas cabihaale bas oo biyaxadii soo baxday oo jeeriskii mustaqdigii masquulihii wixii cabiyaan dadkaas dadkii wallahi dadkii horta xaafad magaalada belbe markii horta xaafada inta badan dadka labada xaafadood oo kale oo sida kuushin xawataanka kale eel jaalle u baxeen dadka oo horwadaagna iyagana banaanka kore u baxeen oo dhagaxa hajiise dadkan ku nool xaafadan october mase buunjooyin loo yaqaano mm. meel u baxaan malahan intan weliga ka jiro afarta dhinacba weliga aada ugu reereysan biyihiina guryihii kasoo wada galeen marka meel laisugu imaada maa hal yaro barxad yariis oo dadka isugu imaadaan oo hadda laisugu yimid oo dadkiina maayo oo mase guri dabaq ha mase guri garaya ha mm-hmm. dadkii hal meel laisugu yimid dadkii meeshii marka waxay ka dhalan karo cudurraa ka dhalan karo haddana roobkii haddana kor ugu diihayo dadka dadka alxamdulilah waa dadkii banaanka u baxayba oo dadkaas oo meel qalali jooga alxamdulilah dadkaan biyihii ku dhex oo biyihii la qaan carruurta waa la qayaan dadka waayeeladii wixii dhammaay meeshaasay ku jiraan marka waxaan u baahnaan lahayn insha allahu tacala dadkaas in gurma derbiga weliba dadkaan hadda macnaha raashin waxa noocaas waaba iska baalkii iyo biye dadkaan haddaan lala la bixin oo mase ah, helicoptero mase duuma lagu qaadin dadkaan laga laga bixin mhm. halisay ku sugan meel la geyna qofkaas gurgale ku haysan lah waa qofkaas dadka dad gabar waayelo xanuunsan sakor qabo dhiikar qabo caruur yaro xanuunsan waxaa dhammaantood waxay joogaan xaafadaas ku nool yihiin meeshay wada joogaan biyaha dhexdeeda ku nool wallahi abtigo meel gurg biyaha dhexdeed ku cadali kartaa moogaada meel ay maamo ku dhali karta oo banaanta buunduun meel hebila banaano dhihi kara meesha kuma taal maya maya maya maya dadkaas waa waxay la aadeen ayagaa qaxo banaankaas dadkii banaanka jooga dhulka qareelka jooga iskala joogaan dadkaas dad wax ka warhaaya malahan mhm. marka dadkaas dadkaas kama warhaayaan dadkan waxaan usheegaynaa caalamka usheegaynaa dowladda federaalka usheegaynaa dadka muxsiniinta wax bixi usheegaynaa dadkaan si udhaqsiyaa badanle haddana toban iyo laba sac guudahooda lama soo gaarin aan gurma degdeg o laga bixin waxay mhm. ku sugan yihin khatar halis ay ku sugan tani markii uu roobka dayrta ka curtay guud ahaan dalka gobolada qaarar oo roobka uu oga da-ay siyaabo xoog badan ayaa waxaa laga soo werinayaa xaalad binaadantinimo oo ka dhalatay daadadka roobka iyo sidoo kale fatahaadaha webiyada oo iyana barbar socda iyadoo deegaanada qaar ay u nugul yihiin inay markaasi biyo biyobaxada ay wajahaan weli waxaad dhegeysanaysaan qeybaha hore barnaamijka ogaal qaybihii dhexe barnaamijka ogaal ayaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal bariga dhexe xaalada israa'iil iyo falastiin ayaa weli sidii u taagan iyadoo reer galbeedka ay weli garab taagan yihiin gardarrada yahuuddu ay ku haysto falastiiniyiinta waxaa halkaasi ka dhacay muddadii dagaalkan uu socday xadgudubyo ka dhana bini-aadantinimada iyadoo oo falastiiniyiinta halkaasi lagu waxyeeleeyey ay u badnaayeen dad rayid ah sidoo kale goobaha la bartilmaameedsadana ay ahaayeen xarumaha caafimaadka waxbarashada iyo sidoo kale goobaha ay dadka rayidka ah gabaadka ka dhiganayaan haddaba inta badan reer galbeedka waxay adeegsadaan xuquuqul insaanka iyagoo oo markaasi u doodaya xuquuqda aadanaha in la ilaaliyo waxaan rofeor dalxa wax ka weydiiyey xuquuqda reer galbeedka ay sheegtaan iyaga aan qabanin oo ay markaasi xadgudubyada ka dhana banaadamtinimada ay kula kacayaan caruurta iyo dadka bermageedada ah reer falastiin oo la arkay muuqaaladooda baraha bulshada lagu baahiyey iyaga oo markaasi la gaarsiiyey dhibaatooyin aada u fara badan jirta sida guud ahaan iyo gaar ahaanba dhulkii reer falastiin ee israel ay gumaysanaysay in haysatay toddobaatan iyo dhowr sano mushkiladihii mm. oo sii tarmayay hadba maalin meel soo taagnayd marxalada marxalada kale usoo gudbaysay ayaa maanta taagan in ay maanta israa'el oo gacan ka helaysa mar welibo mm. dowladaha reer galbeedka oo maraykan ugu horeeyo ayaa waxay geysteen yani wax aan horay u dhicin oo ghaza eh, intii maanta eh, eh, labada dhinacna ku dhimatay oo ayadana taariikh cusub oo hadda eh, iyadana ay noqotay hadalhaynta ee eh, adduunka oo dhan maanta eh, ay saamaysay balse laakiin arinta sida ay maanta kusoo gabagaboobi doonto mhm. ayaa loo dhega waayo falastiinna falastiiniyiintii shalay ee dhagaxa ku dagaalamaysay maaha israelna israaishii oo ayada dhowr qafood ee dhalinyaro oo ayada intay iska qafaalato oo ayadana ay meel ku xiro jirtay ama intay waxlayso oo ay samaan maartay mhm. iyo hurdo caafimaad ee ayada ay ku ladaysay iyadana ma haysato maanta marka waa laysku wada maqan yahay adduunkii carbeed iyo kii islaamka mhm. iyo yuhuudda iyo inta garab siinaysay marka waxaa ummadda maarta muslimiinta ah mhm ilaahay maaragtay kulli dhammaan ay u rajaynayaan inay falastiiniyiinta ee hadda ku kaliyoobay dagaalkaas inuu ku guulayo ee socdo waayahay brofesore ma muuqataa wadamada islaamku ayagoo ilaashanaya siyaasadooda arrimaha dibadda inay ka gaabsanayaan gardaradan taasi eh, runtii wax la qarin karo maaha inay dowlado fara badan oo maanta ee ka tirsan dunida islaamka oo carab iyo cajamile oo haddii maanta e ay isgarabtaag ee ficil ah oo dhab ah oo ayaga ay la garab istaagnaan lahaayeen inaysan ku dhiirateen maanta yahuud inay iyada ee sidatan ay ula dhaqanto eeimadaha reer falastiin inay ku tumato yacnii dhulalkii barakaysnaa ee eh, baytulqudus oo runtii qibladii e ugu horeysay ee muslimiinta ee maanta dhulkii ku yiilay ahaa meeshii rasuulkeena sal allahu caleyh wasalam uu ku tukaday ee laga dheelmiyey alisraa walmicraaj maanta ee ayada ee sharfanayd ee ummadaha muslimiinta oo dhan ee runtii ay e, e u hayaan qadarin waxaasoo dhan ee xadgudubyo oo ayaga ay daawanayaan inta badanna ay maanta falastiin keliya qadiyada aan ku koobnayn haddii ay u midoobi lahaayeen mhm. yani ma timaadeen walow maanta ee ayaga isku bahaysteen dowladihii shalayna meesha sharci darada ku dejiyey mhm. dhulkaasi ee u dhacay u boobay waxaasoo dhanna ka dambeeyey inay maanta iyaga weli ay duudkoodii iyada ay iyadu ay ku jiifto israa'el iyagana maanta ee falastiin ee keliya oo aanan cidi ku helinin ilaahay ka sokow waxa ay ka helaysa xataa ee maanta taageero ee hiil iyo hoo ka sokow yacni taageerada ee laftirkeeda qalbiga iyo afka ah ay maanta dowlada yar ay maanta madaxdooda ay ugu dhiir dhiiran yihiin waxaa marka looga baahan yahay in lagula maaragtay runtii garab istaago falastiin oo taa laftirkeeda maanta hadda hadalkii keliya ee dowladda soomaaliyeed magaceeda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliyeed ee mudane maaragtay xamse cabdibare uu noqday mid aad taabagal ugu noqday maaragtay taariikhda carbeed iyo midda duniyada muslimka ah taasoo yacni soomaalidaba horey u dhihi jirtay qosolba hiilo waa galaa marka waxa ay taa marka ay ka turjumaysaa inay maanta falastiina ay taagan tahay laftirkeeda mm-hmm. dee libaax waxaa la yidhi nin ganay iyo nin galladayba og laakiin eh, waxa maanta meesha eh, waxa socda ay yihiin inta badan waa hadal waxa iyada eh, hadda ay ku caawinayaan dowladaha inta badan ee dunida muslimka ah soomaalidana horey waxay u tiray meel hoo u baahan hadalkuma isgooda markaan dib u eegno xasuuqyadii iyo xadgudubyadii ka dhacay ka dhanha bini-aadantinimada oo xitaa gantaalo mamnuuc ka ah rayidka in lagu gumaado ay isticmaashay israa'iil ay u adeegsatay shacabka bitaaladii ay burburisay aynan cidna u aaba yeelin maxay tahay xuquuqul insaanka ay sheegaan reer galbeedka oo iyaga aan qabanayn bootan waa su-aal runtii muhiim ah xuquuqul insaanka ee afka laga yidhaahdo ee aan inta badan la dab fiqo waa mid iyaga iyo dimuqraadiyadaba maartay ayaga lagu marin habaabinayo dadka ee aan iyagu u bislayn xaqiiqada dhabta ah waxa adduunka ka socdo ama waxa ay ku haminayaan dowladaha ee runtii reer galbeedka oo xooggooda markaad eegtid ayaga ay ka go-an tahay israa'el in meesha lagu ilaaliyo mhm. lana garab istaago wax kasta oo ayada ay ku hanan karto hmm. ee dhulkaasi reer falastiin iyada ay haysato caasimada qudus in ayada ay u noqoto weliba talaabiib laga soo raro sidaa horey ay u yidhaahdeen hmm. waa waxay ayaga ay ka go-an tahay qiimo kastoo ay ku bixin karaanna ay ku bixinayaan hmm. waayo markaad eegtid taariikhda kun sagaal boqol iyo toddobadii ayaa dowladaha reer galbeedka ah toddoba ka mid a ah ayaa waxay diyejiyeen qorsho mhm. kadib markii ayaga ay faaqideen mhm. istraatiiji ahaan bariga dhexe iyo dowladaha carbeed ee ku nool mhm. markay qiyaaseen khayraadka ayaga ay haystaan runtii quwadda ee la yidhaahdo maartay bashariya ama bani aadamnimo mhm. oo marka population ahaan tirada iyo dadka inta ayaga ay ku nool yihiin ee carabi marka laysku daro mhm. iyo waxa ayaga ay haystaan iyo maaragtay biyo ahaan iyo dhaqan ahaanba iyo dhaqaale marka laga yimaado inay yihiin dad isku maartay badi diin ah oo af iyo maartay iyo deegaanba ee dhalasho maartay ee runtii ka wada dhexayso taa marka waxay u arkeen inay haddii ayaga ay adduunka ay horumaraan oo ay yeeshaan awood hmm. dhaqaalaha ayaga ay haystaan iyo khayraadka eebba siiyeyna ay ayaga ay u adeegsadaan sida ayaga ay rabaan inay wax badan ayaga ay wax ka bedeli karaan adduunka danaha ay ka leeyihiin reer galbeedku ay adag tahay haddana marinada ee usii dheer ee baabulmandab iyo hormos iyo maartay suweys kanaal oo adduunyada iskaga gooshto mm. waxaasoo dhan carabi ay gacanta ay ku hayso mm-hmm. de waxay u arkeen in meesha ay ku yeeshaan mm-hmm. nufuud si walba oo ayaga markaasi ayaga ay danahooda ay ku quman karaan mm-hmm. ayna ku abuurtaan dad iyaga ee sida ayaga ay rabaan toodana ugu yeelaan dejiyaan iyagana ay ku ilaaliyaan taana ay u arkeen ina israa'iil tahay inay meesha dejiyaan carabina mhm. ay soo dhex galaan mhm. saldhigyo ay ka samaystaan mhm. madax iyaga maaragtay u jajabanne eh, ay halkaasi ay u maaragtay abuuraan oona ay xukunka maartay ku ilaaliyaan waxaasoo siyaasado fara runtii oo qoto dheer oo runtii u baahan wakti ayay horta istraatiijiyadaasi ayay maanta reer galbeedku oo israa'iil taageera iyo maraykankaba ay ku guulaysteen dunida carbeedse laakiinne kala iyo tafaraaruqii ay maanta wixii ayaga ay haysteen ama quwa bashariya ha noqoto ama ha noqoto midii kale khayraad oga faa'iidaysan waayeen dowladdaa yar ee aan maartay ee waxa iyada ay ku aadin awood ahaan xataa hadday masar iyada ay u gacan qaado inay heerkan ay gaarto gaarsiisay marka la fiiriyo kala qoqobnaanta dalalka carbeed iyo habaacsanaanta ka dhex jirta guud ahaan dalalka islaamka ah ee ku aadan qadiyadan falastiin haddii falastiin aysan helinin gurmad intaan ka badan israa ay wado duulaankan maaragtay gardarradan garabka og eh, ilaa intee la ayay falastiiniyiintu sii dareeri karaan waa mahadsan tahay bootan horta annaga aynan ka tegin ummad muslina ee eh, ilaahay wa watacaalaa diin eh, maaragtay iyo iimaan maaragtay u sameeyey oo iyaga inay raacaan manhajkaasi mm-hmm. ayaa maanta waajib nagu ah markaan maanta diiniyan ee annaga aan u xisaabtagno horta ilaahay baa annaga ee qur-aankiisana noogu sheegay mhm. nimankan yahuud la leeyahay heshiis kasta iyo wanaag kasta mhm. ee laysku dayo inayan noqonaynin kuwa ayaga ee la aamini karo waxaa yeelay aayadda eebe ayaaba ay meesha ay ku cadaayo oolan tardaa cankal yahuuda wa nasaara xataa tatabica milatahum waatii la yidhi weligaaga nasaare iyo yahuud ma raaligelin kartid ilaa ayaga sida diinta ayaga ay aaminsan yihiin iyo dhaqankooda xun adiga aad ku raacdid marka ilaahay subxaanahu watacaala marka in ayaga jihaad lala galayo adduunyadana ee sida aakhiritaanka ee ayaga ay ugu halaagmi doonaan hmm. ee waxa ay samaynayaana ilaahay hortiisa intaan aakhiraba la aadin looga goyn doono adduunka intaasoo dhan maanta culimada waynoo sheegayaan nimankan dad badan inay ahaayeen markoodii hore oo ambiyadii ee iyaga maanta ay qaar ay laayeen oo waxa ay dhibi jireen mushkilad wax weliba ilaahay xataa waxa waaye in ayaga loo soo dejiyo maartay oo cuntada ee iyadoo bisil iyo wax weliba kuwa maanta ee ayaga ee intaasi wax kastaba eebe ee ayaga si cad ee ayaga uga hor yimid waaye ilaahayna hadda umad ka hor timid bani aadan maartay maxaad u malayn kartaa marka laakiin ayaga natiijada ay ku dambayn doonaan way caddahay maanta wax dhacaya waa wax mucjiso ah falastiin oo maanta laba ama saddex jabhadood ee weliba midda ugu cadcad hadda xamaas ay tahay inay ayada ee talaabiib iyada ay sawaariikh ku garaacayso oo ay kaarayaashii waaweynaa ee ayada ay islahayd lama loodin karo in ay burburinayaan maalin walba oo maxaabiis ay kasoo qabanayaan oo ayaga ay gubayaan yani deegaamo oo aan weligooda ee ayaga aanan xataa baaruud maaragtay aanan ka dhex qarxin waxaasoo dhan waa mucjizooyin rabbaani oo hadda ayaga sii socdaan oo ayagana cabsidii maanta iyaga ay gashay ee aanan horay weligooda u gelin oo hadda dowladihii xataa ee qaar ee awal si xooga badan ee waalida u taageerayay inay dib u ay bilaabeen oo faransiiska hadda maraykanka xataa laftirkiisa qodobo qaarayo asaga uu ku canaananayo uu hadda bilaabay inuu maartay laba codleeyo israel dhexdeedii in looga kacay netanyahu ee maanta ee ayaga gacanta laisla wada tegay mudaaharaadyo inay ka jiraan duni aanan muslim ahayn ee wadamada ee kale ee maanta ee kuuriya iyo maanta waad arkaysaa iyo russia iyo meelo fara badan ee maartay bolivia iyo kulli xataa inay xiriirka intay u jareen oo ayaga iska soo erinayaan safaaradihii ee israel marka qorshe hadda socda botano oo ayaga ay wada badaan hadday carabi ay ka dhabeeyaan waxaa adduunyada la arki doonaa iyaga iska dhaafa ee saraa'iile dowlada maanta ee ayaga ee soo arkaya adduunka quwadda ee jirta keliya ama ee ayaga horumarka ee maanta ee ayaga iyohaystaan iyo hubka ay ku faanayaan inay noqon doonaan kuwa oo maanta ciriiri u gala kaasina wuxuu ahaa brofeor dalxa oo aan markaa wax ka weydiinaynay xaaladda bariga dhexe iyo qalalaasaha ka taagan gudaha falastiin ee markaasi israa'iiliyiintu ay si gardaro leh ugu soo duuleen weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka ogaal idaacadda kulmiyaena waad nagala socotaan barnaamijka ogaal ayaad weli dhegeysaneysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaane saaxiib markan markaan kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada soo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatan ka sac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya hanuga cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba salma xasan cabdulle waaya salma waxaanu ku bilaabeynaa hadaleynta afar labaatanka saac ee aadka loo hadalhayay haddaynu ku bilaabnana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmuud ayaa aada loo hadalhayay kadib markii shalay shir deg deg ah oo la yeeshay golaha wasiirada xukuumadda ee eh, jamhuuriyadda federaalk soomaaliya badiina kulankaasi waxaa looga hadlayay arrimaha ama xaalka dalka sidoo kaleeto waxaa la ogaaday in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu dabcan uu golaha wasiirada u sheegay in waajibaadkooda ay si toos ay ah u gutaan sidoo kaleetana waxa uu shaaca ka qaaday in haddii aysan waajibaadkooda gudan doonin ay shaqadooda weyn doonaan sidoo kaleeto waxaa lasoo warinayaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu aad iyo aad uga careysanaa qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda oo waxba ka ogeyn xildhibaanada ku metela golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sidoo kaleetana wuxuu degniin u diray eh, in markaa dabcan ay xaqiijiyaan ama inay shaqadooda si toos ah ay u qabsadaan sidoo kaleet waxa uu sheegay in ajendayaasha deencaafinta iyo weliba cunuqabateynta hubka uu qaarna uu ku guuleystay qaarna meel fiican uu marayo hase yeeshee waxa uu saluug keenay ama uu aada aad ugu xun yahay arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka iyo weliba dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaanu ognahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu isagu waxa weyaan dagaalka uu hogaaminayay oo waxa weyaan meelo badan uu tagay sida magaalada dhuusamareeb muddo ku sugnaa sidoo kale hiiraan uu tagay sidoo kale gobolka shabeelada dhex uu tagay marka waxa uu shaaca ka qaaday in golaha wasiirada eh, dabcan loo baahan yahay in shaqadoodii si toosa ah u dhamaystirtaan si marka soomaaliya ay noqoto kuwa markaa guulaysata hadaleynta ayaan intaan kusoo gabagabeynanahay dhegeystayaal markaan dhankii qormooyinka qormada dhankayga waxay ku bilaabaneysaa sida karaamada iyo weynida qofka waxaa lagu qiyaasaa ilaa xadka uu diyaar u yahay in uu naxariisto kuwa xaqiisa qaladka ka gala haddii aad caado ka dhigato in aad ka carooto wax kasta oo ku raaligelin waaya abidkaa nolosha ku xasilimaysid haddii aad doonto kheyrka minji u noqo laakiin sharka madaxa u noqon qofka oo carooda mar kasta oo la canaanto waa astaan muujinaysa inuu mudnaa canaantaasi ayaa lagu soo gabgabeeyey qormadan ugu dambeyntiina qormada dhankayga waxaa lagu bilaabay sideetan haddii aad ka daasho eh, sameynta camal wanaagsan daalku uu baaba laakiin camalka wanaagsan waa harayaa haddii aad ku raaxaysato eh, sameynta xumaan farxadda way baaba waxaana haraya dembiga mararka qaar waxaa ugu wanaagsan aad samayn karto waa inaad afka xirataa mar walbo aad aamustaa waa mar walbo qaladaadkaagu ay yaraadaan dadku waa saddex qaybood kuwa ficilka iyagu sameeya kuwa aan waxba sameynin oo iska fadhiya iyo kuwa yidhaahda maxaa dhacay maxaa lasoo sheegay saaxiibada beenta ah waa sida harka oo kale had jeer waa kula socdaan xilliga aad iftiinka ku jirto balse maarkaysid saacadaha aad mugdiga ku jirto ayuu qoraaga qormadan kusoo gabagabeeyey waxaanu qormadan kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed cabshir guud ahaana xubinta bandhig warbaahinta bulshada intaan ayaan kusoo gabagabeynana la kulanta sihin cabdirashiid salmaah oo xubinta inala socodsiinayay qeybihii dhexe barnaamijka ogaal ayaan isla sii maraynaaye madaxweynaha induneisiya joko ayaa ku cadaadiyey dhigiisa mareykanka joe biden inuu wax badan ka qabto sidii loosoo afjari lahaa xadgudubyada khaza oo uu gacan ka geysto sidii xabad joojin loo sameyn lahaa wadahadalada labada hogaamiye ayaa isniintii waxa ay hadheeyey dagaalka israael iyo xamaas oo socday muddo bil ah kaas oo mareykanku uu si buuxda u taageerayo Israel Widodo oo loo yaqaano Jokowi ayaa ka qayb galay shir madaxeedka wadajirka ah ee hogaamiyaasha carabta iyo muslimiinta ee ka dhacay Riyadh dhammaadkii isbuucan kaas oo lagu cambaareeyay Israel laguna baaqay xabad joojin degdeg ah Indonesia ayaa ah dalka ugu dadka badan muslimiinta caalamka waxaana ka dhacay markaasi banaanbaxyo waaweyn oo lagu taageerayo Falastiiniyiinta iyadoo sidoo kale qaadacada ganacsiyada loo arkay inay xiriir la leeyihiin Israa'iil. Indonesia waxay ka codsanaysaa Mareykanka inuu sameeyo wax badan si loo joojiyo xasuuqa Gaza. Widodo ayaa ka sheegay xafiiska Oval iyada oo labada madaxweyne ay kula kulmeen aqalka cad hortiisa dad aad u careysan, islamarkaana ku markaasi watay boorar ay ku qornaayeen in waxaa falastiin ka socda ay yihiin xadgudubyo ka dhan ah xabad joojintu waa waajib biniaadantinimada dartiis ayay dadkani boorarka ugu xardhanayd ay lasoo hor istaageen madaxweynayaashan mareykanka iyo indunuusiya rabshadahan ayaa qarxay toddobadii oktoobar kadib markii xamaas ay markaasi weerar ku qaaday weerar filan ay ku qaaday halka ay degenaayeen Yuhuudda halkaasoo ay ku dileen in ka badan 1200 oo Yuhuud ah iyaga oo ka jawaabaya Israa'iil waxay godoomin guud ku soo rogtay Gaza waxa ayna duqeymo ka waday marinka Gaza ilaa iyo waqtigaas oo ay ku dishay ugu yaraan 11,000 oo Falastiiniyiin ah saraakiisha Mareykanka ah ayaa sheegay in Biden uu aad u jecel yahay in Induneesiya ay door weyn ka ciyaarto Bariga Dhexe taas oo ay ku jiri karto arinta xabad joojinta laakiin sidoo kale yoolalka mustaqbalka fog sida xal labada dowladood ah kadib dagaalka iyo dib u dhiska khaza inkastoo washington ay taageer buuxda u muujineyso israael haddana waxa ay dhowaan bilowday in ay ku baaqdo isxakameyn iyo joojin dagaalka taas oo u ogolaaneysa in la gaarsiiyo gargaarka binaadantinimo ama lasii daayo maxaabiista ay haystaan xamaas Kulanka Jokowi madaxweyne Biden ayaa imaanaya ka hor wadahadalo u dhexeeya Biden iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo sidoo kale shir-madaxeedka muhiimka ah oo hogaamiyayaasha iskaashiga dhaqaalaha Aasiya kaasoo ka dhacay San Francisco. Shiinaha iyo Induneesiya ayaa labaduba ka tirsan iskaashiga dhaqaalaha Aasiya. Mareykanku waxa uu higsanayaa in uu kor u qaado iskaashiga uu la leeyahay indonesia waxa loogu yeero iskaashiga istaraatiijiyadeed oo dhammaystiran heerka diblomaasiyadeed ee ugu sarreeya iyada si qoto dheer isbahaysiga gobolka Aasiya Pacific. Biden ayaa daha ka qaaday casriyeyn la mid ah xidhiidhka Vietnam booqashadii uu ku tagay Hanoi bishii Sebtembar. Tani waxay calaamad u noqon doontaa waa cusub oo xiriir ah oo u dhaxeeya Mareykanka iyo Indunuusiya oo dhan sameynaya kaas oo sameynaya wax walba Biden ayaa yiri isaga oo markaa la fadhiya madaxweynaha Indonesia xiisadda sii xumaanaysa ee Myanmar ayaa sidoo kale ahayd mid laga doodo dalka waxa uu dagaal ama qalalaase galay bishii Febraayo laba kun labaatan iyo kowdii markaasoo militarigu awood kula wareegeen xukuumaddii hogaaminayay ama hogaamiyihii la doortay Dagaalada u dhexeeya milatariga iyo kooxaha hubeysan ee ka soo horjeeda Afgembiga ayaa sii xoogaystay labadii toddobaad ee la soo dhaafay. Mareykanka iyo wadamada kale ee reer galbeedka u badan ayaa cunaqabatayn ku soo rogay, balse ururka ay ku mideysan yihiin ee wadamada Koonfur Bari Aasiya iyadoo oo laga mamnuucay shirarkoodu guud ahaan, Jeneraalada sare ee Myanmar ayaa waxa ay ku guuleysteen markaas in lagula xisaabtamo militariga Indonesia oo guddoomiyaha xilka kasii dagaya ee tobanka xubnood ee soo dhoweeyay Myanmar xubinimadeeda shan iyo labatan sano kahor iyada oo loos uu ku xigay in uu qabto hoggaanka. Waxa ay noqon doontaa waqti dhow si aan markaa uga fikirno wax tallaabooyinka xiga ee wadajirka ah si aan ula tacaalno xaaladda aan la sii wadi karin, ayay saraakiishu u sheegeen Reuters wadahadalada Biden iyo Jokowi ayaa sidoo kale daboolaya iskaashiga cusub ee dhinacyada difaaca sida amniga internetka iyo sidoo kale cimilada Mareykanka sababtoo ah ku dhawaaqida tillaabooyin lala galay dalalka Koonfur-bari Aasiya ee ku saabsan qabashada iyo kaydinta kaarboonka, taageeraya shabakada korontada iyo hagaajinta tayada hawada ayaa la filayaa inuu soo dedejiyo markaa wadahadalka labadan dhinac iyadoo ay sii kordhayso xiisadda juqraafiyadeed jokowi waxa uu danaynayay in uu culays ka saaro dhexdhexaadnimada indunuusiya ee muddada dheer indunuusiya mar walba waxa ay u furan tahay in ay la shaqayso waddan kasta oo aysan dhinacna u xaglin awood kasta marka laga reebo inay qaadato dhinaca nabadda iyo bini-aadantinimada ayuu yidhi madaxweynaha weli waxaad dhegeysanaysaan ogaal howlgallada samata bixinta ayaa galay maalintii saddexaad ee goob tuunelka ku dumeeya ee waqooyiga hindiya shaqaalaha qodista ayaa bilaabay in ay ku qodaan mashiino culus si u hagaajiyaan tubo bir ah oo ballaadhan taasoo ka caawin doonta inay soo saaraan ku dhowaad afartan shaqaale hindi ah oo ku xayiran godka weyn ee himalayan ee burburay kaasoo ku dhacay laba maalmood ka hor gobolka waterskhan ee waqooyiga hindiya Doolalkan oo laga dhisay waddo qaran oo qayb ka ah marinka xajka Hinduuga ah ayaa go'ay Axaddii, waxaana sii jirnay cunto, biyo iyo oksijiin. Xoogsatada xaniban, saraakiishuna waxay si joogto ah ula xiriireen dhammaantood. Devendra Singh Batwal, oo ah sargaal ka tirsan maareynta musiibooyinka, ayaa sidaas yiri: inka badan boqol shaqaale samata bixin ah ayaa isticmaalaya mashiino culus si ay markaasi u kaxeeyaan tubo bir ah oo ballac ahaan sagaashan sentimitir ah taasoo ku filan in ay ragga ku xaniban burburka ay soo saarto batwal waxa uu sheegay in aysan sahlaneyn in la xaqiijiyo waqtiga loo baahan yahay si looga saaro shaqaalaha koox khubaro cilmiga dhulka ah oo ka socda Dowlad gobolka iyo xarumaha waxbarashada ayaa halkaas gaaray si ay u ogaadaan waxa sababay shilka, ayuu hadalkiisa ku daray. "Horumarkayaga ugu weyn waa in aan sameynay xiriir, waxaana jira sahay ogsijiin iyo cunto ah," sargaalka ugu sarreeya degmada Abdulrazaq ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. "Wax kasta oo laga maarmaan u ah badbaadada dadkan ama shaqaalahan ku xeeran tubadan ayaan sameyn doonaa ayuu yidhi sawiro ay baahiyeen kooxaha gurmadka dowladda waxyar kadib burburka ayaa muujinaya qashin aad u badan oo xiray tunalka ballaaran iyada oo biro muruujin ah oo ka sameysan saqafka sarehe ay markaa kusoo daadanayeen gobolka ayaa ah mid ugu nugul dhulgo-a gariirka iyo daadad waxaana dhacdadan ay daba socotaa dhacdooyin ka dhacay gobolka oo gabaabsi noqday iyadoo khubarada cilmiga juquraafiyeedka dadka deegaanka iyo mas-uuliyiintuba ay ku eedeeyeen dhismayaal xowli ah oo ka socda buuraha howsha tuunalka ayaa bilaabatay laba kun sideed waxaana markii hore la rabay in la dhameeyo July laba kun taasoo hadda kadib loo dhigay ilaa iyo ayaa lagu yiri bayaana ay soo saartay dowladda Hindiya Wadada Jardum waa mid ka mid ah mashaariicda ugu hamiga badan ee xukuumadda Ra'iisul Wasaare Narendra Modi waxay ujeedadeedu tahay in lagu xidho afar goobood oo muhiim ah oo Hinduuga oo ku yaala waqooyiga Hindiya iyada oo loo marayo sideed boqol taasoo lagu dhisayo dhaqaale gaaraya hal bilyan. Laakiin qaar ka mid ah shaqaalaha ayaa waxaa joojiyay maamulka maxalliga ah kadib markii boqolaal guri ay waxyeelo soo gaartay kabitaanada wadooyinka oo ay ku jiraan Otarashan. Shilalka mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha ayaa u badan Hindiya sanadkii laba kun ugu yaraan laba boqol oo qof oo intooda badan ahaa shaqaalihii dhismaha ayaa la dilay kadib markii qayb ka mid ah barafka Himalayan uu go'ay taasoo sababtay daadad ka dhacay Turshakhan musiibaha ay khubaradu qayb ahaan ku eedeeyeen horumarka xad ah ee markaa halkaa ka socda waxaana markaas la leeyahay in ay sidaan noqdaan eh, buurahan sidaan u go-aan waxaa sabab u noqon kara in ay markaa horumarka iyo sidoo kale jidadka la dhisayo ay yihiin kuwa qayb ka qaadan kara burburka iyadoo dhulka ama goboladan ay yihiin kuwo u nugul daadadka dhul gariirka iyo sidoo kale dhul go dhanka kalena madaxweynaha Brazil Luis Inacio Lula da Silva ayaa isniintii ku eedeeyay in israail ay ku dilaan marinka Gaza dad aan waxba galabsanin isagoo oo ku nuxnuxsaday in jawaabta Israa'iil ay tahay mid aan ka khatar yareen weerarkii ay qaadeen Xamaas todobadii Oktoobar Lula ayaa sidaa ku yiri warbixintiisa kadib falkii ama weerarkii Xamaas ay ku qaadeen israel waa caddahay in jawaabta ay bixisay israel aysan ka khatar yareen kan Xamaas. Waxay dileen dad aan waxba galabsan iyada oo aan wax halbeeg ah lahayn. Sidoo kale, madaxweynaha waddanka marka Brazil ayaa sheegay in israel ay duqeyso meelaha ay caruurtu joogaan sida isbitaalada iyada oo marmarsiyo uga dhiganaysa in halkaasi ay ku sugan yihiin argagixiso wuxuu intaa ku daray marka hore waa in aad badbaadisaa haweenka iyo caruurta kadibna aad la dagaalanto cidda aad rabto sida ay sheegtay wakaalada wararka ee france brice madaxweynaha brazil ayaa markaasi eed kala duldhacay israa'iil isagoo sheegay in waxa ay sameyneysay aysan ahayn in ay beegsanayso eh, markaasi dagaalamayaasha xamaas balse inta badan ay disho caruur islamarkaana ay burburiso goobaha gabaadka ay ka dhiganayaan ayaa sidoo kale xarumaha muhiimka ah sida isbitaalada dhinaca kalena xiisada colaadeed ayaa kasii dareysa xadka ay wadaagaan lubnaan iyo israail iyadoo ay sii kordhayso khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray iyadoo dagaal afka ah oo uu sii horanayo cabsida laga qabo in uu sii ballaariyo khilaafka u dhexeeya israa'iil iyo kooxaha xisbullah ee ay israa'iil taageerto qeymaha ay israa'iil afilisay ayaa laba qof ku dilay koonfurta lubnaan isniintii sidaa laga soo xigtay garabka caafimaadka ee xisbiga hamal movement oo ah dhaqdhaqaaq taabacsan xisbullah wali waxaad dhegeysanaysaan ogaal qaybihii dambe ee barnaamijka ogaalayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal markaana kusoo dhowaada xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa xafaayadda konfi beybi iyo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso waar kalemaanay adduun warkama haysaane dayax gacmeede hayso degaan ku daawade war adduun weyska cibaaro waxunbaa ka cusboone ma nin caashiqiisii cirka aaday baa ku calaacalaytaa war anna waxaan maqli jiray dayaaxa sare waa la doodaayo daruurta cirka la daarisahaye aryadha aniguna waa duulistayniiyo dayaxa aynu gaarne aan maqli jira haddi dayaxii la tegay haddii dadku hore u maray mandadaalo oo ku dayano dadeenniinaga tagte war bashiirreerow war mahayside jabuuti waa dadkeennii waana naga da'yar tahay maantana gacmeed ee hawada sare u dirtay inkastoo dayaxgacmeedkaasi magaca soomaali ka dhexeeyo haddana walaalaheen reer jabuuti horumarka ay gaareen waa ku faraxsana waana ku hambalyaynaya horta axmedow hambalyadaas waa kula qabaahe jabuuti waxay naqatay waddankii ugu horreeyey afrikaahoo dayaxgacmeed hawada sidaas u dira war cabdulla wallaan kaa cafiye koonfur afrika iyo masar iyo meenkire aryaa anigu afrikaan kuu sheega horumarna jabuuti cid ku gaartaa ma lehe ununkuna walaalahaanyo waa ku dayahaynaahe orga fuulnayaa iyo qabaal mii ka dhiganaaba sanadkaanna soo aadan waa inaan samada gaarnaa war kalemaanay war ma haysiina madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelloo heystay wuxuu yidhi waxaan ahay dabayl ahay dabayliyo dugsikii la doono dayaxiyo cadceedan ku tagaa dalxiiso kama daalo socodkee waar wallaweynay somalilanna goormay dayaxgacmeed hawada u diri doontaa war haddawaaqlow buurtii gooja cadee dayaxgacmeedka laga diri lahaa aawahe waar gacannibaha ciidamadii galay waa laga soo dejiyey warba reer jabuuti dadkiibaa beerka dhulka ku hayee lacagatan dayaxgacmeedka lagu sameeyey korontama loogu samayn waaye war dayaxgacmeedaa loo sheegay qofkaan faynuusta raadinaya muxuu ahaa warbow qofkasoo reer jabuuti kooraan buu ka cawdaa sida uu u daawado madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un gantaaladu maalin kasta hawada u diro ayuu ismaaciil cumar geelan dayaxgacmeed caafimaadku u daawanayay waar wallaweyne jabuuti garan maysaane dadku waa laba dabaqadood qayb u haysatay iyo qayb beerka dhulka ku haysa markaa maqaar baa layska ilaaway war marba haddii dayaxgacmeed hawada loo diray reer jabuuti dayaxa guudkiisa iskaga daba tegayaan horta madaxweyne ismaaciil cumar geelle hadduu dayax gacmeed hawada u diray waa dadaalay doorasho in la qabta ma ogol yahay war hore miyaadan u maqal ismaaciil dalkumuu ka maarmaa maanta daaya biru ka maarmayn reer jabuuti wax kalooy dhaheen gaariga ninkii wadi jiree garan ha loo waar wallaweyne nin kastoo keligii taliyaa wuxuu qabto isagaa dib u cuna warwaaqdoola jibuuti waxay yidhaahdeen ratig hamaha dushiya rarka iyo heryada u sido hoggaanka haddaanu hayn haysuhu waa liicila aryaadhaha ununka naftirkaanya fadhi nooma yaalle horumarkaas hagaagsaano habaysaan wow hamuun qabna horumarkaas hagaagsaano habaysaan wow hamuun qabna war cabdullow innagoo daroonis heli weyno adduunyada ka soo barinna miyaad hamuun u qabtaa inaan dayax gacmeed hawada u dirno dadaala xaaji cabbaas waa gaari karaa war waxba isdahaliso tii horay loo yidhi qayrkaa darajaduu helay rabbi kama daahine dadaal gaari doontide wardana waxaad ka tagtay haka dayri weliga noloshaad la deristay ha u doodina bidka mid kaloo ku dayaasha aryaadaha waxaadnaan war ugu daalin marun lees magarab dego dad ma wada sina imaan karo adduun waa isdabamaal war cabdulow intaa duxaan ku darsanayaahe dayaxaa la tegay oo filkeen meeruhuu degaye da'da ugu yar kooxdiyo anoo daahirgabayooba daa'imow ilaahow waxbaan kaa dalbanayaahe si degdegaasaan daah lahayn iigu darajeeye dalkaygoo israaciyo dadkoo dib u walaalooba calan diiran oo lagu daydiyo ciidan daba jooga doodiyo damiinnimada baas dib u udhacoo suula iyo dawlad waartaan rabbow kaa duraansadaya hayga diidin eeyeel adaa duca ajiibaa e ilaahay eh. oo dunuubta aan kaa galno duudka naga saaran eh. durba naga koryaal waxaan ahayn duulku xaasiyey war bislow ducooyinkan waayahan maqlaaya midaan ugu jeclaa waxay ahayd eh. garruunjo geel ku roogsaday allaha ka dhigo siiga biday allaha ka dhigo tisin daadatay allaha ka dhigo ukun laami indhataree ku dardaray allaha ka dhigo lax duqowday oo kala dambeed joogtay allaha ka dhigo waradna waxaad ka tagtay cas dabaylu qaaday allaha ka dhigo duf uun rays allaha ka dhigo waran adagaas ducadiisa waxaan ka bartay sisin daadatay sokorta daadatay kale inay tahay warsiiga bidaalaha ka dhige ay u soo direen kuliyadda jaalasiyaadoo hadda koor isku qarxiyeen ciidan ku feeshan inuu haddana ku qarxo mar kale ayaa ayaantan waa la feejignaayo kor laga arkay markaasaa la yidhi hayey kaasi wuxuu maagan yahay kadibna askari shiishahana ayaa madaxa ka calaamadeeyey hadda fadhiuma yaaloo keligiisoo haw yidhiye markii aan arkay waxaan idhi dhagarqabii isbiimaynayoo balada soo qaad baabbi'i dadkii uu lahaa ee babaalmariye keligiis ayuu bugiska yidhi goob barxadahay lahaayeene bulshadu waa inay ka feejignaataa warkalamaana war ma haysiine mar kalea sheekh xasan daahira weys loo ogolaaday layfka uu soo geli jiray wuxuuna aad u taageeray una hambaliyeeyey ra'iisul wasaare xamse hadalkii uga hadlay qase iyo wuxuuna intaas sii raaciyay hadalkiisa ra'iisul wasaaraha waa ka weynaayo gurigaha iigu yimaaday inaan la kulmaan rabaaye war waxaa kalou ku daray anigu maxbuusaan oo uma tegi karo war xasan daahir ma taqaaniina isagoo maxbuus uu madax wuxuu yidhi anigu waxaan ku fiicanahay munaaqashada iyo tanaasulka waryo xillu hayo u tanaasulay salaasula sooma dhici karto warbow hadda sheekh xasan waa aqaanay haddii lagula ballamay dowladda nabadgely leefkaagaana ku jir almu hadda inta isilmaamo ku soo jiiraya war bashiir sheekh xasan waa nin culumaa see ballan uga baxaya war qiiluu ku bannaystay inuu ka baxuu haystaa war gorgorowma sidaadoo kaleo farta u dooro qoraa war dalabo intaan garanayo way dhaaftay war adinka sida culimmada loola hadlo iyo sida caamada loo xantaa iskaga keen darsane sheekh xasan yaa la ballamayuu ballantii uga baxay wadaadkeenni waka waka waka soo lama odhan aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi galantii leesaga booxo eh. labaalmaaraah waa biilaash eh. ballantii leesaga booxo eh. labaalmaraahu waa biilaash war kalemaanay war ma mahaysaana ciidamada booda ee dhaca ee sida rahi ku kusiqa ee booliska ee kumaandooska ee puntland ee gobolka gardafu day dhigeen waa la yaabay haye ma daacishay cagta mariyeen waar ma shabaabkii la sheegay bay buuraha galgalo ugu galeen ma mucaaradki ay soo xerxereen u um, maraakiibtii jiriifka ajaanibtae badka kalluumaysanaysa soo ka qabteen warwarka waa iga dhex gasheen ciidanku shaqo culusay qabteene waxaa la yidhi masqaniinay carruur oo fakaday baacsadeen muddo saacadaana waa ku raad joogeen baa la yidhi howlgal dheer kadibna waa khaarijiyeen weliba meydkiisa inta soo bandhigeenoo saxaafadda u yeedheenay shir jiraaid ku dulqabteen hadda deni inuu ciidan dhisay waa caddahayo in la doorto ka soo horjeeda war ba'a uboo kala maanay waa ka dardheene waar ciidanka somalilan khibradooda lama gaari karee ayaa dhoweed rati qaarka dambe god kula dhacay ayaa ciidanka guurmudka iyo dandamiska iyo aaryuuga iyo kuwii boodi jiray khatarka ahaa ayaa laba maalmood gudahood ku badbaadiyeen warbow ii tababaraana ma ka qayb qaateen gurmadka warwaaqlow rati god ku dhacay laba nina inta kal docda ka gelisay gees uga dildili jireen maxaa ciidamada daraawiishta iyo gurmadka loo kalifay war horumarka somalilan baa idin dhibayee dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqlow heeskaa waxaa ka dambeeyey waa nala taagay nala taagay sameeyey waar madaxweynaha somalilan mujaahid muuse bixi lix sana u buuxsantay ubowma dastuurka somalilan baa la bedelay waar balbiyaca war bashiirow dastuurka puntland in la furay miyaad moogtahay war dastuurku aayad qur-aana maahane mucaaradka hala dhowra ku haaya maxay ku diidayaan haddii la badbedelo ileen dan gashay bow hadda waa heshiis bulsho qof kalina kuma tagrifalo war kalemaanay war ma haysaane nimco walbaa nusqaanteeda leh raxmadii ebo deysay dad badan baa ku cayirtoobay dadna waa ku naf waaye ugu darana waxaa la yidhi waa baay iyo gado jubbada dhexana hadda cid ka soo warrami karta oo in lagu baabaa'iyo in lagu dhaqan yahay kale sheegi karta ma jirto gobolka hiiraanna waxaa la yidhi dadkiisu maadaama ay fatahaado badan horay ula kulmeen dad feejiganay ahaayeene digniintii horeba waxaa la yidhi waa qaateenoo waa ka fogaadeen webiga war kalemaanay war ma haystaane magaalada muqdisho wadooyinkiiyaa balliya noqday kuwa cusuboo laamiyaal qurux badan saarnaayeenna markii roobku da'aa daadku qaaday warninlaashino ina shiikhduun galbeedta la yidhahdana wuxuu yidhi waxaa la marshay laamigan laa oga malu war gudoomiyaha gobolka banaadir madaale wuxuu yidhi koob iyo toban jooga koob iyo waa dhisay warba koob iyo tobanka qaaday ma og war sida luujitadiyo kaley u tirmeena lagu yidhi war madaamurkii baa laga ilaawey war shub laguma darin miyaa war meel bacaada miyaa la saaray ma hadhaje iyo ranji amay ahaayeen war shirkadaha dhisa miyaan lacag la siin war laamiga shirkadaha dhisaaya miyaan shilimaad la siinin maxaa shaqadaan qabiyeeyey war adaa moogow soomaaliya waa mashruuc war miyaadan horey u maqal waa kala tuuranaynaa adna kala tuur war baar waxay balaagsi baar dheer waxba ma dhaamaan baday noqde bow haddaba buuntay lahayen oo ka go'day waar walloweyne muqdishona webigu ma maraa warkalamaanay dad badanoo maamulka degmada hodan ka tirsan oo lagu helay inay la shaqaynayeen khawaariijta toban sano iyo siddeed sano ayaa lagu kala xukumay weliba waa xabsi ciidanaa la yidhi war qaarna saddex saddex sanoo lagu xukumay qaarna waa la sii daaya maadigaa u war degmada hodan intaan arkay haddii laga soo helay degmooyinka kalena meeqaa ku dhex jirta warwaa degmooyinka kale macalin faallaa gudoomiye ka ah war kalamaanay albaabada xabsiga ood garaacaysaan baan idinkula yaabay anna waxaan idin dhihi lahaa jac burgabaya suugaan jajaba hadalla jaanjaana jacayl iyo nacayb wada socdayo doodo kala jaada iyo sheeko kala jeedda iyo heesa jaajaa'a intaasoo iswada jiirsan baad jid u samaysaane kaftankiiyo xaqiiqada jirtaad wada jilaysaane su'aal iyo jawaab wada socdaad jiib ku qarisaane jambal baad dhigaysaan haddana wayska jiidaane jilacow ayaad doonaysaan jeerkan kalamaane waa jeel albaabkii waxaad wada jugayseene allay lehe jidkiisii ayaad dhab ugu jeeddaane jihadiisi weeyaan halkaad wada jalleecdeene bal joojiya tareenkan qof kale looma joojiye war haddii lagu xidhayo fartaad doontaad qortaa eh cabdikuus waxaana yidhi labaatan kilomitir buu lugayey furinta maxaa ay keenena way ka yeedhay baa la yidhi war maxaa ka rabtaa cabdikuus waa kaa geysay maadaa furin tegi war khawaarijinay u dhammaatay waxaan ku ogaaday markii cabdiqani samaale qori qaatay warba waa cabdikuus fasowkii qadadoodii cunay war nimayaanu waxaan ogaaday marba khawaarij haddii cabdikuus laga celcelinayo gabbalkoodii inuu dhacay war dagaalka cabdikuus ka qaybgalaya khawaarijta lagu soo afjaraya waxaa loo bixiyey gabbal dhacay war alaaya halkalmanay wakaa cadowgii jabe waxaan la jeclaa jabkafariimahaas iyo xubintii kalamaan ayaa ugu dambeeyey barnaamijkeenna tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono waa bootaano idinleh nabadgelyo oo dilaacay dawadii nafteeda haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadhadan daruurtay dilaacay dawadii naftayday haweentan ka doortay sida dayaxaanuuray habandadan hilaaci waa qalkii daruur darmantaan jeclaaye heedha waan ku diraaya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumiye darmantaan jeclaaye heedha ku diraaya degmadaan ku gaarsiin walagu dabaadeegii durbana lagu dumiyey waxaa iga dardaarana ducaduuma noqotee toobiya daariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoy waxaa iga daardaarana ducaduuma noqoti toobiya daariqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoy haddaganay ma mahun gowdooda caadi haddaganay hoydaadoy ma ma hungawdooda kula doodi maayaan kuna dayrin maayaani geel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaalimaayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan geel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisiyey doqoyaa lagugu odhan dudmayaa laga gaadhan awrka dabarka la ogo dhexdabaal doonta dabad baa lagu lisiyey doqoyaa lagugu odhan dhudmayaa laga garan awrta dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducaduma noqoti toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoy waxaa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye haddaganay hooydaadoe amahungowdooda daganay hoydaadoy mahungowdo daado deeganada dushood iyo degmadaad yara bixi duldadaad mar soomari danta lagama boode waxaa jira dilaaliyo magaalada dushood iyo duuladkaadu yaraa bixi dudagaad mar soo mariye dhulka daawan doonta dunta lagama boode waxaa jira dilaaliyo kuwa daf ku soo yidhaahe waa inaad ka durugta ayalaysku keendirin nacabyuna kala dilin kuwa diraadiraale dabku soo yidhaahdee waa inaad ka durugta ayaan laysku keendirin nacabyona kala dilin waxaa iga dardaarana ducaduuma noqote dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduma noqotee dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoy hadaganey hoydaadoy amahungowdoodaad adaganay hoydaadoy mahungowdooda